calaamaat lcraabi calaamaati lcraabi aadaabkani baabu macrifati calaamaati licraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaasi barashadooda baabkii iyo maxalkii lagaga warramayey weeye lirafci rafca waxaa u sugnaaday arbacu calaamaatin calaamado afar ah addammatu dammo wahiya dammadu alaslu iyada ayaa asal ah waalwaawu wow waalalifu iyo alif waalnuunu iyo nuun wahiya talaatadani naa'ibatun mid wakiilka a ah weeyi can idamati damadii ayay wakiilka ka tahay baabkan sheekh raxima allahu tacaala halkan uu ka bilaabay waa baabka naxwaha ugu muhiimsan mudanna ardaygu inuu daneeyo oo aada iyo aad inuu u fahmo uu isku dayo waayo wax badan baa ku xidhan marka wax badan ayaa waxa weeyaan hee ku dhex jira markaa waxa muhiim ah in la qaybo baabkaasi oo sidiisa loo xifdiyo ardayga ayaa ay anfacaysa baabu macrifati calaamaati alicraab calaamaat bu sheekuna yidhi halkaa hore inuu baraarujino ila tahay waxaa jira icraabka laba madhab baa ku jira madhabun kuufiyun wa madhabun basriyun labada madhab baa jira madhabka kuufiga ahi waa madhabka sheekeenuna ku socda kutubta horena aynu kusoo marnaye waxa ay leeyihiin icraabku waa macnawi waa shay macquula bay leeyihin shay la arkayo maaha bay leeyihin waa shay macquula bay yidhahdeen maadaamo shay macquula uu yahay waxa meesha yaallaayi waa calaamadii ina tusinaysa bay yidhahdeen ee icraabkii isaga lama arki kara yidhahdeen waa macnawi waa madhabka kuufiyiinta madhabka basriyiintuna waxa weeyi icraabku waa lafdi oo shayga meesha yaalla calaamo maba aha e waa icraabkii laftiisii bay yidhahdeen taasina waxay kuu caddaynaysaa waad ku kala saari kartaa marka shayga ad icraabaysid tusaale jaaca zaydun zaydun waa ismi mufrada soo aakhirkiisa maxaa saaran damo damadan isaynu u naqaanay awal hore waa maxay waa calaamo maxay calaamo tahay rafci calaamo tahay soo ma haddaba eeg haddaed macnawi martid oo madhabka kuufigaa ah, se sheekhanu ku socdo weeyaan e marfuuc wa calaamatu rafci baa la odhanaya icraabkii waa macnawi oo lama arkaye waxayna tusinaya damadan meesha saaran ayayna tusinaysaa haddeed lafdiga martidka lafdiga ana marfuuc wa rafcuhu baad ka odhanaysaa damatun daahiratun fi aakhiri damadan saaran kelmadda dabayaaqadeedaba waa icraabkii laftiisa baad odhanaysa markaa saasay ku kala duwayan agga icraabaan calaamaadka sheekhu raximah llahu tacaala baabkan uu kaga warrami doonaa waa afar iyo toban rafca mise calaamay leedahay afar bay leedahay nasbana misey leedahay shan bay leedahay waa sagaal soo ma khafda misey leedahay saddex waa imisa ya labiyo toban jasma imisay leedahay laba ugee mayna afar iyo tobanayn afar iyo toban tobanka calaamadood la iska qiseeya wax adag ba maaha afar iyo toban tobanka calaamadood waad qaybaysa mawaadicda calaamadahaasi ay degi doonaan waa sideed bil ijmaal tafsiilkana waa koob iyo toban weeyaan waa koob iyo toban tafsiilka markaynu egnana dee kutubta horan kuso aragna ismi mufrada jamcu tagsiir jamcu muanatu saalim jamcu mudakaru saalim almuhanna asmaa lkamsa waa imsa lix miya afcaal lkamsa iyo ficilka mudaaric waa imsa sideed amaynan waxay degi doonaan calaamaani waa sideedda sideeddaasay degi afar iyo tobanka calaamo waxay qaybsan doonaane loo qaybin doonaay mawaadicdaa sideedda ah weeyi mawaadicdii waa sideedda calaamadihiina waxa weeyi afar iyo toban sideed afar iyo toban ugeed ya laba iyo labaatankaasa lagaa rabaa inaad qaybtid marka mayna fududayn laba iyo labaatanka haddii aad qaybtid way ku anfacaysaa sheekh way ku anfacaysaa markaa rafca ayuu usoo horeysay sheekhu raxima allahu tacaala markaa rafcu calaamado afar ah ayay leedahay calaamadaheegaasi laba ayaa loo qaybinayaa labada loo qaybinayaa waa asal iyo farac asal waxa ahal ah waa damada saddexda kale soo harayna waa nuwaab la odhanaya marka lagu icraabayo naa'ibatun can idama la odhanaya iyaga laakin damada de lama odhanayo iyada limaada de iyada waaba asalkiiba markaa sheekhu wuxuu yidhi lirafci waa khabar soo taqadumi lirafci rafca waxaa u sugnaaday arbacu calaamaatin calaamado afar ah addamatu damo wahiya damo alaslu iyada ayaa asal ah waa mubtadiye khabar waalwaawu iyo wow waalalifu iyo alif waalnuunu iyo nuun wahiya alaasadan dambe naa'ibatun mid wakiil ka a ah weeyi waa mubtadiye khabare can idamati damada ayay wakiil ka tahay damada ayay naab ka noqonayaan saddexda dambe markuu kuu sheegu duuduubahaan kuugu sheegay calaamadaha rafca ay leedahay ee ayna tusinayso kelmadani inay marfuuc tahay waa afartaa mid kamida bu ku yihi ama waa dama ama waa waaw ama waa alif ama waa nuun dami usoo horraysiiyey oo da iyada ayaa asal ah wow buu ku xigsiiyey oo oh, liannahaa bintu dama damada inanteedii way iyada ka dhalataa marka la dhargiyo alif buu ku xigsiiyey oo oh, liannahaa ukhtul waaw wawda ayay walaala yihiin xaggay walaala ka yihiin xagga xarfucillinimada nuun buu u dambaysiiyey sooma waa yahay calaamadaha marka labaynu u qaybinay asal iyo farac maxaa asal ah hal waa damada saddexda kale soo hadhayna waa farac ka soo wuxuu yidhi sheekhu fa ama damatu damadii fatakunu waxay ahaan hiya damadu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fii arbacati mawaadica afar meelayow dhexdood bay calaamo ugu ahaan muxuu yidhi damadu waxay rafco calaamo ugu noqotaa afar meelood markiibasa fi luqa alcarabiya afartaa boos ma iska xifdiya shaygani waa marfuuc haye calaamatu rafcadiisu waa maxay waa damo intee leeg bay degtaa afar meelood afartaas waad xisaysaa marka wax adag ma jiro fa ama damatu damadii waa mubtada soo maarif fatakuunu waxay ahaani hiya damadu calaamatan calaamo ayay ahaan ismigeedu waa istitaaran yahay oo waa hiya calaamatana waa khabarkii takuunu lirafci rafca ayay calaamo u ahaan laa budda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxwa lmurtaqi sowma iska tacalujiya jaari majruur fii arbacati mawaadica meelayow afar ah dhexdood bay calaamo ugu noqonaysaa calaamadaasaynu ku tacalujina sarfiganaynu ku baran doonaa waxa ay tahay arbacati mawaadica waa mudaaf ilay sheekhe maxaa loo ha loo kordhiya fuaad waa siiqatu mutaraji waa maa laa yansarif sooma waa mafaacilo wey fi lismi bay calaamo ugu ahaan ismigii almufradi la keliyeeyey munsarifan mid tanwiin aqbalaya kaana ahaaya huwa ismiga mufradkii aw gayra munsarifin mid aan tanwiin aqbalayn ahaaya wadalika tusaale naxwu qaale waxa uu yidhi allahu allah waxa uu yidhi iyo wixii lamid aweeyi iyo waid qaala ibraahiimu wadkur xus id wakti xus qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim uu yidhi iyo waid qaala muusa wadkur xus id wakti xus qaala uu yihi muusa muuse uu yihi mawdicii koobaad sheekhu raximah allahu tacala halka intuu guda galay mawdica koobaadi waxa uu yihi waa ismiga mufradka ismiga mufradka isticmaalaad buu leeyahy baa abwaab ayuu maraa shan meelood ayaynu sheegnay la kitaabka awalkiisa marki aynu bilaabnay ta kutubta horan aynu kuso marnay mufrad baabul kelima waxbaa loo yaqaana baabul calamna waxbaa loo yaqaana baabul mubtada walkhabarna waxbaa loo yaqaana baab la annaafiya waxbaa loo yaqaana baabulmunaadana waxbaa loo yaqaana baabkan caawaynu taaganayna waxbaa loo yaqaana inta hor dhan waynu dhigane laakiin baabkan caawan joognayna khuseeya soo ma ismiga mufradkaa baabulcraab haddee lawalaa tacriifi ama muxuu yahay daabidka ismiga mufradka ama tacriifka ismiga mufradkaa haddee lagu weydiiyo fii baab licraab waxaad odhanaysaa maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihimaa walaa min alasmaa'i alkhamsati hada huwa tacriifu ismi mufrad fi baab icraab waa maxay maa laysa musanan waa waxa aan musano ahayn musana wuu inoo iman doonaa walaa majmuucan mid la jamciyeyna aan ahayn jamcuna wuu inoo iman doonaa walaa mulxaqan bihimaa labadan mid la haleeshiyeyna aan ahayn mulxaqoogana waynu baran doonaa walaa min alasmaai sittati asmaa'ada lixdaana aan ka mid ahayn saxiix walala marka intan mid kasta oo kamid ah lama odhanayo mufrad baabkan marka la joogo iska ilaali oo musano baabkan marka la joogo dee mufrad ma aha jamcuna mufrad ma aha laakiin abwaabta qaarkood oo mufrad lagu idlaaqi doona ay noo iman doonta waana saa u fahamtid baabkan baablicraab maxaa la idhahdaa maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa'i sittati intaa mana xijin karin tacriifka ismiga mufradka fii baab licraab kaasaa la dhahdaa markaa eeg faahraja almusana muxuu saaray musanihi walmajmuuca buu saaray walmulxaqa bihimaa buu saaray aye walasmaa alhamsa buu saaray ama walasmaa asita saxiix wala la daabitkaasi markaad xifdidid intaasaa kaa baxaysa oo intaa aynu saarnay ee ixtiraazaadka ah lama odhanayo baabkan marka ay joogaan waa mufrad lama yidhaahdo saxiix la intaa maynaan isla fahmin haddaba ismiga mufradka ah, wuxuu ku yidhi munsarifan aw hayra munsarifin mufradkii tacriifinay oo gaar ahaan waynu u tacriifinay munsarifow maxaa tahay se hayru munsarifow maxaa tahay isaga laftiisa kaaga baahan baad ama tacriif munsarifka waxaa la idhaahdaa maxaa la odhan jiray ya maye saxiix waxaa la dhahdaa waa waxa aqbala tanwiin maa yaqbalu tanwiina waljara bilkasrati waa waxa aqbala tanwiin tanwiin buu aqbalaya kasre in lagu hoos dhigana wuu aqbalaya hada huwa tacriif almunsarif waa sida huwa maa yaqbalu atanwiina wlkafda bilkasrati intaas baa kuusoo noqon doonta ila alfiya markaa socotay taas ka qayb ilaa kitabka hore way noo socotaay saxiix wala la huwa maa yaqbalu tanwiina wlkafda bilkasrati daabitkiisu waa kaa hadda musarif lagu dhahdo ayru musarifkina muxuu noqonayaa huwa maa laa yaqbalu maadun laa ku igsi huwa maa laa yaqbalu atanwiina tanwiin ma aqbalo aye wlkafda bilkasrati kasra in lagu khafdiyana ma aqbalo kaana maxaa la dhahdaa ayru musarif baa la dhahda waka munصarifka waxaa la dhahdaa maa daklahu sarfu sarfi waxa uu galo aladi huwa tanwiinu sarfiga ah tanwiinka wljaru bاlkasrati iyo kasra in lagu jaro waxa aqbala ayaa la dhahdaa غayru muصarifkana waxaa la dhahdaa maa laa yadkulhu sarfu sarfigu waa waxa aanu gelin bisababi wujuudi cilatayni laba cilo helitaan la helay aawadeed buuna u gelayn oo min cilalin tiscin sagaal cilooyin ka mid ah, oo waaxidatin ama mid ah waaxidada oo minhaa tiscada ka mid a waaxidada oo taquumu istaagi muqaamahuma ay muqaama alcilatayni labada cillo meeshooda istaagi way noo iman doonaa kaasaa la dhaha lakin waxaa kaaga kooban ka hore ee ah maa yaqbalu tanwiina walkhafda bilkasrati maa laa yaqbalu tanwiina walkhafda bilkasrati daabidka horn kutubtii horena kusoo marnay kaa sheekh iska xifdi hadda ismu mufrad waynu fahnay soo ma ismu mufrade tacriifkiisa gaar waad fahamtay munsarifna waad fahamtay hayru munsarifna waad fahamtay haddaba eeg damadaasi lagu rafcinayaa ama daahira ha noqoto ama muqadara ha noqoto farqi maa marka ama daahira ha noqoto ama muqadara ha noqoto waayo musanifku wuxuu ku tusaaleeyey qaala allahu buu ku tusaaleeyey qaala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlun allahu faacilun marfuucun bilficli wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun cala aakhirihi dee waa ismi mufrida oo ah weliba munsarif tusaalaha labaadna wuxuu ku tusaalaynayaa isagii oo hayru munsarifa isagii oo hayru munsarifa idda waynu gaari doonaa insha allah id waxaa la idhahdaa wadkur xus id wakti xus id darfun lima madaa min azamaan baa la dhahdaa mabniyun cala sukuun fi maxali nasbin mutacalaqun bificlin maxduufin taqdiiruhu wadkur baa la odhanaya wadkur xus id wakti xus qaala ficlu maadin mabniyun cala lfatxi la maxala lahu min alicraab liannahu ibraahimu faacilu marfuucu bilficli wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri liannahu ismun mufradun hayru munsarifin waa ismu mufrado hayru munsarifa maxaa sarfiga u diiday waynanu soo dhigna waynanu gaari doona waa calam maca alcujma waid qaala muusa id darfun lima madaa min azamaan qaala ficlu maadin muusa faacilu marfuucu bilficli wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha tacadud saxiix wala la markaas saddexdan tusaale ka hore waa munsarifkii ka labaadna waa hayru munsarifkii ka dambana muxuu ka wada damadii oo muqadaraah haddaba damada ismiga mufradka aad degaysaa sawaun kaanat daahiratan aw muqadaratan farqi male ama daahira ha noqoto ha muuqato ama muqadara ha noqoto daahirada waynu garananaayo de lafdiga inuu ka muuqo ma yadharu aharuhu fi aakhiri lkalima taqdiirkuna waa maxay maa laa yadharu atharuhu fi akhir lkalima bal yufrad wayunwa intaa horeynu soo baran halkaa maxayna igaga baxay ismu mufrad ismu mufrada maxaynu u sheegnay tacriifaynu u sheegnay waxaa kalaynu u sheegnay he ya marka uu musarif yahay ama hayru munsarif yahay tacriifkiisana waan raacnay waxaa kalaynu sheegnay damada lagu rafcinaya sawaun kaanat daahiratan aw muqadarata waxaa kaloo kugu hoos jira ama ha noqdo mudaker ama ha noqdo muanas farqi male kaasna kugu hoos jira saxiix walala marka waa basiida ka soo wa fii jamci tagsiiri jamca la jejebiye dhexdiisa ayaa calaamo ugu noqon munsarifan mid tanwiin aqbalaya kaana ahaaya huwa jamcaasi aw gayra munsarifin mid aan tanwiin aqbalayn ahaaya wadalika tusaale naxu qaale waxay yidhaahdeen asxaabu muusa muuse asxaabtiisi waxay yidhahdeen la lamudrakuun iyo wa masaakinu tardawnaha iyo wixii lamid aweeye iyo wa masaakinu guryo masaakintaasoo tardawna raalli aad ku tihiin idinku ha ay ayilmasaakina masaakinta wa min aayaatihi allah subxaanahu watacaala aayadaha lagu garto waxaa ka mid a aljawaari ay asufnu doonyaha aljawaari goosha iyo bada waka waa kii labaad waa jamcu tagsiirkii jamcu tagsiirow maxaa tahay horta ismufrada saa garanay soo ma wax ku laabana ma jiro jamcu tagsiirkiina waxaa la yidhaahdaa maa tagayara fiihi binaau mufradihi waa waxa uu isbedelo binihii mufradkiisu waxa uu isbedelo ayaa la maa tagayara fiihi binaau mufradihi mufradkiisa binihiisu waxa uu isbedelo ayaa la dhahdaa jamcu taksiir masle baan tacriifkiisu waa intaa waanu soo gaabi maa tagayara fiihi binaau mufradi maa la xifdiyen inta meel kasta intaas marka jawaabta sheekh hadda lagu weydiyo maa tagayara fiihi binaau mufradihi waa waxa binaha mufradkiisu uu isbedelo munsarif iyo hayru munsarif munsarifka muxuu ujeedaa wuxuu u jeedaa muصarifka laftiisana waa maa yaqbal tanwiina wاlkhafda bاlkasrati غayru muصarifkana muxuu ujeedaa ma maa laa yaqbal tanwiina wاlkhafda bاlkasrati intun baa ku kala soconaysa damadaasi sawaءn kaanat daahiratan aw muqadaratan farqi male iyada lafteedna ama muqadara ha noqoto ama daahira ha noqoto saxiix wala la muanaf ha ku dhaco jamacaasi jamcu taksiirkii ama mudakar ha ku dhaco rijaal waa mudakar hunuudnada waa haddaba in yarcaa waxaan isku taagi doonaa ila kitaabku waa mutamime anwaacu tagsiirka wa anwaacu tagsiiri fi jumuuci tagsiiri sitatun tagsiirka anwaacdiisa iyo noocyadiisu jumuucda jumuucu tagsiirka a ah dhexdiisa waa lix kow takyiiru shakli faqad shakliga oo keliya inuu isbedelo waa xarakada xarakada oo keliya ayaa isbedelaysa laba takyiirun fi naqsi keliya waxa ku dhacaya naqsi faqad naqsi keliya ayaa ku dhacaya saddex takyiirun fi ziyaadati faqad ziyaado unbuu ku doorsoomaya afar takyiirun fi shakli maca naqsi shakligii iyo xarakadii way isbedelaysaa naqsina waa ku dhacaya shan takyiirun fi shakli maca ziyaada shakligii iyo xarakadii waxbaa iska bedelaya ziyaadana way kusoo biiraysaa ka u dambeeya takyiirun fi shakli maca aziyaadati wannaqsi saddexdiiba way ku wada dhacaya markaa lixdaas maad eeganaysa hadday jamcu tafsiir lagu hahdo qaabka u isku bedelaahaa waa lixdaa tusaaleho manku uraacinaya ka ugu horeysa maxaan ku yidhi takyiiru shakli faqad shakliga oo keliya ayaa isbedelaya asadun saw libaax maaha maxaad odhanaysaa usudun waa libaax maxaa isbedelay keliya xarakadii uu xarakaysnaa mufradku un baa isbedelay sheekh ma cunum mana mayna basiidaan iyo takyiirun fi naqsi waxa uu isku bedelaya waa naqsi iyo dhinaansho maxay weeyaan taasina tuhamatun ama tuhamatun tuhamatun waa halka tuhmo tuhamatun waa ruuxu markuu calooshiisa fatax dhaafiyo ee waxa weeyaan ay isbedesho soo garamays waa la wada garanaya horena waynuu sheegnay maxaa la odhanayaa marka tukhamatun waa mufradkii jamcii maxaa la odhanayaa naqsi baa ku dhacaya mufradkii untaada dambe ka go tukhamun tuhamatun mufrad bay ahay jamcii maxaa la odhanayaa tuhamun baa la odhanayaa tuhmatun maada ma tuhmun ma tuhanun baa kaasina muxuu ku darsamay naqsi dee intaasun waa dultaagnaana kolkaad kutubta dhex geshid iska ilaali ile waxbaa laguu sheegay ka saddexaad taqyiirun fi ziyaada ziyaaduu ku doorsoomay shakligii ismu bedelin aye laakin keliya maxaa ku dhacay tagyiir biziyaada waa maxay ya sinwon maxaa la odhanayaa jamciisi sinwan kolka hore waa hallaan kolka dambana waa laamo fara badan haddaba eeg taqyiir wax shakliga ku dhaco shakligu isbedel ma jira keliya maxaa raacayo ziyaado ma raaco soo saddex ma hayno saddex waa dhimane taqyiirun fi shakli maca naqsi shakligii wuu isbedelay naqsina waa ku dhacay xarakadii way isbedeshay naqsina wuu ku dhacay tusaale rasuul ka warrama rasuul ba ka warrama culima ayo jamciisa maxaa wuxuu rusul ma jamo tagsiir ba haa dee takyiir baa ku dhace maa takyira fii binaa mufradii baa ku dhabowde haddaba eeg shakligii munaasbadana xarakadii ra bay ahayd maxaa la yidhi ru baa la yidhi aaway wowgi muku jiraa imika muna naqsi ku dhici uu ku dhacay waa xaaladii afraad weeyaan xaaladii afraad weyan waa takyiir bishakli maca naqs xaaladda shanaad takyirun fi shakli maca ziyaada shakligii iyo xarakadii way isbedelaysaa ziyaadana way ku dhacaysaa rajul ka warama ama sabab sababun asbaab baa la dhahdaa soo maxaa dhacay sabab bay ahayd markii ugu horreysay shakligii u isbedelay iminka maxaa la yidhi siinkii kolkii hore kor dhignaa maxaa la yidhi wuu reebnay mana shakligii isbedelay wuu isbedelay sababun bay ahaydee xagga horena waxbaa lagaga daray dhexdana waxbaa kaga biray soo ma asbaab bay noqotay malaa rajul baad garanaysaa rajul soo qabso rajul jamcu tagsiir ka dhig rijaal shakligi muna isbedelin ra bay ahayda ri dhe muna shakli tabdil shakli muna dhicin wuu mana ku jirin markii hore alif muu ku jirin iminka rijaal baa la dee xabaddaas inaad ku taagnaane isku dayaado kolkaad kuto dhexgashi inaad soo saari kartid xabad noo dhiman takyirun fi shakli maca ziyaadati wanaqsi saddexdii iskugu gee xarakadii way isbedeshay waxbaa laga jaray waxbaa lagu daray ya tusaaleyga yaa keeni kara kariimun kurama ulaam hilmaan eeg bal ulaam imise xaraf weyi ulaam markaynu adaba eeg hilmaan markaynu nidhaahno awal hore laamka maxaa ka damayn jiray ulaa ya kii wuu go-ay de m muna goyn uu go-ay muna ziyaada xagga dambayna ka raacan may ku jirta markii hore ziyaadadaas hilmaan xarakadii mayna isbedelin kolka hore u hay dii imaan la odhan marka anwaada jumuucu tagsiirku waa inta wa anwaacu tagyiiri fi jumuuci tagsiiri sittatun waa tagyiiru shakli faqad tagyirun fi naqsi faqad tagyirun biziyaadati faqad tagyirun fi shakli maca naqsi tagyirun tagyirun fi shakli maca ziyaada tagyirun fi shakli maca ziyaadati wanaqsi waa lixdaas weeyaan lixda adkaaliyaasha guwanaysiiyey ka soco wuxuu yidhi sheekhu wa fii jamcu tagsiiri jamca jamcu tagsiirka la dhahdo dhexdiisa ayaa calaamo ugu ahaan jamca jamcu tagsiirka la dhaahdo dhexdiisa ayaa calaamo ugu noqon munsarifan mid munsarifa oo sarfoomaya kaana ahaaya huwa jamcu tagsiirku aw gayra munsarifin mid aan sarfoomayn kayrkii ahaaya wadalika tusaale naxwi qaale waxay yidhahdeen asxaabu muusa muusa asxaabtiisi waxay yidhahdeen qaala ficlu maadin mabni cala lfat la maxala lahu min مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخر أصحاب مضاف موسى مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة مقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر من بسيطا محل شاهد ما تقرن نزل محل لو وجد يا أصحاب لو وجد وجمع سما صاحب بمفرد كيس يعبير هذا علماء أي أصحاب وين قرنا ما منصرف أم غير منصرف ومنصرف بوقت صانعين أصحابهم بالورن قرات أن ومساكن ترضونها tanna wuxuu ka wadaa waa isagii oo maa laa yansarifa waxay ku cadfan tahay qul in kaana aabaaukum kaana ismigeedu waa maxay waa marfuuc ma markaa marfuuca ah horay ku cadfan tahay waa masaakinu iyo waa masaakinu guriyo masaakintaasoo tardowna raalli aad ku tihiin idinku ha masaakinta markaa masaakinu xagga hore ku cadaf dee waana marfuuca waad arkaysaa damadi waad arkaysaa akirkeeda saara tardownaha jumladaasi waa sifo waa laga sifanaya fi maxali rafca iyo sifa taalla wuxuuna ku tusaaleeyey isagii oo maalaa yansarifa waayo masaakinu waxa weeyaan waa siiqatu oo waa mafaacilu weeyaan wa min aayaatihi aljawaari ah, min xarfi jarin aayaati is majruun bimin wacalaamat jari kasratu daahiratu fi akhiri aayaatu mudaaf alhaaw damiir muttasil mamnuuc ala kasri fi maxal jari mudaaf ilay aljaar walmajruuru mutacalliqun bimaxduufin khabar ya waa waajib alxadaf ah, wa min aayaatihi aljawaarina waa mubtadiy muahar marfuuc calaamatu rafi damatu muqadaratun cala alyaai manaca min duhuuriha alistidqaalu aw athiqal baa marka halkaana wuxuu kugu tusaaleynayaa iyaduna waana fahmi kartid waa damadii oo dhaahira iyo damadii oo muqadara ayuu ka halkaana maxaanu kaga baxnay jamcu tagsiir jamcu tagsiir dambaa kugu soo noqonaya uma malaynaya la tahay sheekh halkaasaan baxnay isagana wa fii jamci lmu'anasi saalimi jamaca mu'anas ee saalimka Eh, wa fii jamci lmu'anati bay calaamo ugu noqon mu'anafka ka la dhadigeeyo jamciisa jamcii asaalimi nabadda galay iyo wamaa kii ayay calaamo ugu noqon xumila la xambaaray wamaaga alayhi ay cala jamci lmuanati saalim jamcu muanaf saalim lagu xambaaray wadalika tusaale naxwu idaa jaaka marka ay ku yimaadaan idaa jaaaka marka ay ku soo gaadhaan baa la odhanaya almu'minaatu dumarka mu'minaadkii marka ay ku soo gaadhaan wa ulaatu laxmaali dumarka uurka u saaxiibkaa ah, ajaluhunna ajashooda iyo muddadoodu an yadacna inay dhigaan weeyi iyagu xamlahunna uurkooga uurku jirkooga inay dhigaan waayo halkana wuxuu ka gudagalay jamcii mu'anadka ee saalimka ahaa jamc mu'anasu saalim maxaa la dhahdaa tacriifkiisa daabidkiisa ama tacriifkiisa haddaynu soo dhaweyno waxaa la dhahdaa maa jumica bialifin wa tain lazidatayni ma ismiga way jumca lagu jamciye bialifin alif iyo wataainta masiidatayn ziyaadaka a mufradka hore ayaa la odhanayaa he jamculmuana asaalim waka tacriifkiisa gaabani waa kaa wey alifyana kaasaynu ku mari doonaa insha alla ma jumica bialifin wataain masiidatayni kaasaa ugu gaabanata kaaska xif wa fi jamcilmuana jamaca uu yidhi saalimka uu yidhi muana muanadka uu yidhi iyo saalimka uu yidhiba ku keenaan insha allah waynu arki doonaa shaarixuna wuu idin qorya lakin daabidka u fiican waa in la ihahdo maajumi abi alifin watain masidata in la ihahdo waayo muanafka uu yidhi mudakar baa ayaa la jamcin kara dalxatun de waxaa la jamciyaahe dalxaat buu noqonaya xamse laftiisa isna waa lamid saalimka uu ku yidhi sajdatun ka waran sajadaat baa la odhanaya rakcatun ka waran rakcaat baa la odhanaya bintun ka waran banaat baa la odhanaya soo ma intaba u idiin sheegaya kitaabkiina xagga sidii ku qabanaya markaa wafii jamci muanafka iyo saalimka yidhi hadal baa ku jire daabit kalamku sii iska oo ah maa jumica bialifin wa taa-in masiidatayni daabitkaasuu koobaya iska xifdiwaynta maa xumilahan muxuu ka wada iyo wamaa xumila caleyhi wixii lagu xambaaray ila ku hore wamaa xumila kuma odhan maa xumilaha waxaa la ihahdaa waa maa ucriba icraaba jamci maa ucriba icraaba jamci lmuanafi asaalim jamcu muana saalim icraabtii la icraabayaa la icraabay walaakinahu lan lam tantabiq calayhi shuruuduhu shuruuddii isagu u lahaa ayaan ku tabaqmin labay noqon doonaanoo waxaa la idhaahdaa eh, ismu jamac iyo maasumiya labadaasa lagu hadlaa ismu jamac waa ulaatu ak halkaa idinku qoraya ulaatuda weeyaan ulaatudani mufrad male mufradna male maxaana la icraabay icraabtii jamcu muana saalim baa la raabay marka icraabtii jamcu muanaf saalim baa la icraabaya maaxuminaha laakiin shuruudii ulahaa jamcu muanaf saalim baa laga waayo oo maxaa shardi ah maa jumica bialifin watain maziidata inay mufradka hore ziyaada ka ahayn baa shardiga sooma kani mufradba malaba de mufradba mala saxiix walala waxaa la dhahdaa maaxumila la dhahdaa maaxumilahu baabidkiisuna waa maxay waa maa ucriba icraaba jamci lmuanafi saalimi walam tantabiq calayhi shuruutuhu shuruuddiisina kumay dabaqmino lagama heli intaas marqaydasa way naaman doonaa kuwo kale oo waxa weeyaan maaxumiliina waa inayma doon lakin kaa hore kusii qayb dasha waxa o dhan way soo noqon doonaa ismufrid wuu soo noqon doonaa jamcu tasiirku wuu soo noqon doona jamu maanu saalim wuu soo noqon doonaa de hadday soo noqdaan sidaan dul joogsan mayna insha alla waa la sii daynaya jamcu maanas saalim waxyaala laga jamciya jira haddaba wa huwa qismaani laba qaybood weeyi samaaciyun wa qiyaasiyun labadaasaa loo qaybinaya caawa waa samaaci iyo qiyaasi falqiyaasiyu yataridu fi sitati ashyaaa qiyaasigu lix shay ayuu waxa weeya mutarif u noqdaa kow maa fiihi tautaniihi waxa ay ku jirta maxaa la odhanayaa waa ama mudakar haaba ama muanaf ha noqda maxaa la odhanaya de jamcana saalim baa laga keenaya faatima ka odhana faatimatun maxaa ku jirta ta baa ku jirta soo maa maadaama o tay ay ku jirta maxaan samaynaynaa de jamcana saalim baa laga keenaya talxatun maxaa ku jirta ta soo maa de jamcana saalim baa laga keenaya waa ta koowaad laba maa fiihi alifu taniihu lmaqsuura alifu taniih almaqsuura garan maysaan sida xublaayo oo kale alifu taniit maqsuura ku jirta soma xublayaat baa la odhanaya ka saddexaad maa fiihi alifu taniit almamduuda sida saxraaw oo kale saxraawaat baa la odhanaya ka afraad almu'anafu almacnawiyu waa mu'anafka macnawiga calaamo kama muuqanayso oo taawtaanis kuma jirto alifu taniit almaqsuura ama alifu taniit almamduudana kuma jirto zaynabu ka orama iyo sucaadiyo kuma jirto dee sooma waa taniit macnawiya maa waana jamcinayaa shee iyo hindun wa ka ka waa musqaru hayri caaqili ismi hayru caaqila oo la tasqiiriyey maxaa la samaynayaa jamaanusanin baa laga jibnaya dirham tasqiiri qaabka loo tasqiriyo weli ma baran durayhim baa la rabaa durayhimkaasi la tasqiiriye waxaa lagu jamcin karaa waxaa la jamcinayaa jamcu muanas salim ibtiraad bu ku yahay qiyaas bu ku yahay durayhimaat baa la odhanaya ya waka wasfu hayrlcaaqil shayga hayrulcaaqilkaa ah, wasfigiisana isna qiyaasahaan buu imanaya ayaamun macduudaat ah. waka markaa lixda ayuu idiraad ku yahay intaa wixii ka soo hadhay ee simaaciga isaga lama xasrin kare sidii loogu maqlay unbaa iyaga lagu kaaftay sida arab lagaga maqlayo waxa weeyaan dee iyagu saas maa lagu xiftay isaga saas ma sida ummuhaat oo kale iyo ya samaawaat iyo kuwaas oo dhan waa maxay de waa saa laga maqluma iyaga loogu dhawaaqaya laakiin inta aan sheegnay waa laga keeni karaa intaba hal bayd bu laba bayd bu shaatibi ku jamciyo waxaa la odhan jiray waqisu fidi tawa naxwi dikra wa dirhamin musagarin wa saxra wa zaynabin wa waصfi gayri اlcaaqili wa gayru da musallamun linaaqili kitaabkii horan waynu kusoo baran waqisu fidi ta ka taadoo saaxiibka uga qiyaas qaado wa naxwi dikra iyo dikra iyo wixii lamid wa alifu almaqsuura wa naxwi dikra wa dirhamin waa maxay waa kaasi maxaa looga jeeda waa mustaqar ayb caaqilade aye wa saxra maxaa looga jeeda waa alifu taaniif almamduuda wa zaynabin maxaa looga jeeda waa ataaniif almacnawi wa wasfu hayr lcaaqilina waa maxay waa kii u dambeeyey iminka inii sheegay wagayru daa musallamu nin laaqili ku yidhi wixii ka soo hadhay ka naaqilka ayaa loo sallimaya waka oo ashaadi yuxfad walaa yuqaas u noqonaya de saas isagu noqon se lagu maqlay uunbaa lagu arkaya isaga intaa kale laakiin waa ku qiyaasoobaya halkaana maxay naga baxay jamcu lmuanaf asaalim baa naga badan wa fii jamci muanai jamcu muanafka dhexdiisa ayaa calaamo ugu noqon damadii jamcii asaalimi nabada galay iyo wamaa wa fii maakii dhexdiisa ayaa calaamo ugu noqon xumila la xambaaray huwa maaga calayhi calaa jamci muanati saalim lagu xambaaray naxwu idaa jaaka jaaaka markay kusoo gaaraan waxaan uga laqmaynayaa dee jaay waa laazim iminkani mafcuul bay qaadatay bimacnaa wasala la dhansiiyey markaa jaa waa ficilkii maadi kaafku waa mafcuulkii soo taqadumay almuminaatu waa maxay waa faacilkii wey halkan waa jamc muana tusaale wa ulaatulaxmaal ulaatu waa mubtade maxaa rafciyey caamil ibtidaayiya rafciyey oo macnawiya marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratun cala akhirihi liannahu mulxaqun biljamci almu'anas asaalim ulaatu mudaaf alaxmaalina mudaaf ilayhi baa la odhanaya maasumiyuuna muxuu noqonayaa inantaad yarad haddee faatimaad u bixsid ama muslimaat ama mu'minaat dee waa maasumiya ya maasumiya la odhanaya ila kolkaa jamc muana saalim baa soo ma qof baa loo bixiyey maxaa la odhanaya waa maasumiya la odhanaya cid baa looga magac dhigay carafaat adricaad kuwayawadaas oo kale wey marka labadaa arrimood baa la haleeshiya waa ismu jamac iyo iyo maasumiya waa labada weyaan waa ismu jamac iyo iyo maasumiya labadaasuu noqonaya isaguna wa fi lficli bay calaamo ugu noqon ficilkii almudaaric mudaarica ahaa alladii ficilkaasoo lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi ladiga aakhirkiisa shay un shayna aanu la xidhiidhin shaygaa maxaynu sii daba mima yuujibu binaahu waxa binihiisa waajibinaya aw mima yunilu icraabahu ama waxa icraabkiisa raraya maxaa binihiisa waajibiya xalana soo dhigan binaa ficilka mudaaric maxaa keena laba arrimood waa nuununiswe iyo nuunu tawkiido sharti ahayd almubaashira soo ma maxaa icraabkiisa xaraka la icraabayo ka rara una rara in xuruuf la icraabo waawu jamaaciid iyo alifitnaynkii iyo yaamaanata almusaataba intaasa kolka laga ilaalinaya wfilficli bay calaamowgu waanasaa ficilkii almudaaric mudaarica ahaa alladii mudaaricaasoo lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi mudaarica aakhirkiisa shay-un shayna aanu la xidhiidhin wadalika tusaale naxu narfacu waan kor yeelnaa darajaati man ruux darajaadkii mankaasoo nashaa way nashaauhu aan doonno wallaahu allah yadcu waa yeedhayaa ilaa daari salaami daarta nabadgelyada ayaa ku baaqiya ugu yeedhayaa waay maxalu shaahidkaynu ka qaadan doonaaye dee ficil mudaaric baynu ga soconaa narfac waa ficil mudaaric o waad waad la socotaan culimi haye aakirkiisa waxba la hedhay m waxba lama hedhanin marka narfacu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasibi waljazim wa calaamatu rafi damatun daahiratu fi akhirihi faacilkiisi nuun baa lagu bilaaba waa maxay waa waajib listitaara waa naxnu darajaati waa mafcuulkii marka darajaati mudaafo mantaasina waa mudaaf ilayh ya mabniyun cala sukuun limaada buniya lishibhi bilxarfi shibhan ya iftiqaariyan waa iftiqaari de limaada waa ism usuul de nashaau jumlada dambana siladii bay noqonaysaa marka marka eeg narfacu iyo nashaau labadaasu tusaale ka keen narfacu waa maxay waa isagii oo saxiixulaakhira nashaauna waa maxay waa isagii oo saxiixulaakhira wallahu waa mubtade yadcuu waa ficil mudaaric marfuucu calaamatu rafci damat muqadaratun calaa kini manac min duhuuriha ahiqalu mana saxayn marka yadcuuna muxuu ka wadaa ficilka mudaaric ha damadaasi mid aahira ama mid muqadara markaa wow iyo ya hadii ku ka muqadaray noqonaysa iyo ali bade intaa mayna muqadara noqonayn muqadara noqonaysa yadcuu yaqdi yakshaa iyadoo daahiraana waa bad aragta marka halkaa culimay wuxuu kaga baxay calaamadii koowaad ee damada ahayd waxayna degtay afartaa meelood afartaa aynu qaadanay caawa ah, aynu sharaxnay kolkay soo noqdaan kollay baabka baabunasbo way kusoo noqon doonaan carabku maan marin doona idinku basaala idinku weydiinaya tacriif dambe loogu noqonaya mala sharta isku taagna insha alla marka insha allahu tacaala ha la soo akriyo hana lasoo qaybo markaa dama imisay degtaa imise mawdic ijmaal ahaan eega maxay noqotay ijmaal ahaan ijmaal ahaan muxuu inoo sheegay sheekh fi arbacati mawaadica buu kuri soo tafsiil ahaan laakin imisay noqonayaan ya toddobay noqonayaan ismiga mufradka labaa ka soo baxaya alsm mufrad munصarifu iyo ismu mufrad oo ayr munصarifa jamcu tagsir munصarifa jamcu tagsiir ayr munصarifa jamcu muanaf asaalim ficil mudaaric oo saxiix laakhira iyo ficil mudaaric oo muctal aakhira waa imisa toddobadaasan ka dhigna marka waa bitafsiil bilijmaalna waa afarta uu sheegay weeye halkaan ma ku dayna wallahu aclam subxanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astairka watuub ilayk